dhaco waa la rafciyaa hadduu daahir yahayna waa la ecraaba rafcada daahiraa haddii uu yahay mabnina maxalka laga rafciya haddii uu yahay isim daahira waa la rafciyaa oo rafcadaas waxay noqon kartaa ama xarako ama xaraf laakiin waa la ecraabaya hadduu mucrab yahay hadduu mabni yahayna maxalkaa laga rafcinaya alfaacilu hadda marka toddobadii ayagoo mujmalahan soo qaadannay hadda ayagoo mufasalahan gelaynaa in sha allah oo la kala saaraho midba walba baab gaara lagaaga dharjinayo alfaacil faacilki haadaa maxalu qaala wuxuu yidhi muxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni اlaajruumi wuxuu yidhi baabulfaacili faacilkii baabkiisii haadaa maxalu kanu waa maxalkii iyo meeshii looga hadlaayey alfaacilu faacil huwa alsmu ism weeye isimkaasoo almarfuuqu la goday isimkaasoo almadkuuru la sheegay qablahu hortiis ficluhu ficilkiisii la sheegay alfaacilu faacil huwa alsmu ism weeye faacil ism weeye wax kale ma noqdo haddii ism layidhi maxaa baxay ficil iyo xaraf labadaasu faacil ma noqdaan ficil ma noqdo faacil xarafna ma noqdo faacil faacil waxaa noqdo oo keli ah ism wax kale ma noqon kara alfaacilu faacilu huwa alsmu ism weeye isimkoo almarfuucu la goday isimka faacilka waa marfuuc mansuub iyo majruur ma noqdaan faacil ah, isim mansuub ah faacil ma noqdo isim majruur ah bixarfi jarin asliyin ma noqdo faacil waa dhici kartaa xarfu jar zaa'ida ah, in faacilka lagu jaro la gelsho meelaha gobol waaba qiyaasba waxaa la gelinaa xarfu jar oo zaa'ida qur-aanka markuu ku jirana maxaan leenahay tawkiid ama silo dhihi mayno waa zaa'id waxaaba ka mida kafaar kafaar waa ficil maadi faacilkeeda xaraf xaraf jar zaa'idaha la gelshaa waaba qiyaasba qur-aanka hadday ku soo rarto maxaa leedahay wakafaa billaahi haddaad maxaa leedahay wakafaa billaahi ilaahay yaa ku filan axadka ficilka samaynao kaafiga ah waa allah allaha faacila wakafaa billaahi fiiri kafa laahu la dhihi wakafallaahu la dhihima fiiri sida badan wakafaa bilaah wakafa allaahu muminiina qitaalan fii wakafa allaahu markaan waaba laga daayo allahdaa faacila wakafa allaahu laakiin kafaa sida badan qiyaasaaba la gelshaaba ba oo zaa'idaa markaysan carabi ay tahay oysan qur'aan ahayn qur'aan markay tahayna ba tawkiidiyaa ama silaa aa la leeyahy wakafaa bilaahi aa la leeyahy kafaa binafsika kayidhi marka kafaa faacilkeeda qiyaasana loo gelshaa laakiin waa ba zaa'ida marka lagu leeyahay faacilku majruur ma noqdo macnaha faacil lagu jaray xarfujar asliya ma jiro ah, faacil lagu jaray xarfujar asliya ma jiro faacil waa marfuuc ama xarfujar zaa'idha lagu jara labadaasaa mid la samayna marka markii la yidhi waa marfuuc waxaa baxay almansuubu wاlmajruuru bxarfi jarin asliyin kaasaa baxay isimkaasoo almadkuuru la sheegay qablow hortiis ficlu ficilkiisii waxaa la rabaa faacilka caamilka rafci inuu ka horeeyo faacilku kama soo hormaro caamilkiisa faacilka caamilkiisa kama soo hormaro hadda fiiri zaydun zayd dahaba waa tegey huwa zayd ma dhihi kartid zaydun taa dahaba faacil u ah ma dhihi kartid ma bannaana zaydun zayd dahaba waa tegey huwa zaydku waxaa leedahay dahaba faacilkeedu waa damiir mustatira oo zayd u laabanaya dhihi maydi zayd wey maxaa yeelay faacilku ficilkiisa kama hormaro zaydu waa iska mubtada zaydu ninka zayd la yidhaah dahaba waa tegey huwa zaydku aad leedahay fiiri dhihi maydo marka zayda faacila marka lagu yidha dahaba awa faacilkeed maxaa leedahay damiir mustatira oo zayd u laabanayo maxaa dhacay oo zayd maa laga dhigo faacilkii faacil ficilkiisa kama hormaraad leedahay faacilku ficilkiisa kama hormaro saas leedahay shardi waxaa ah inuu ficilku horreeyo ama caamilkiisu horreeyo isimkaasoo almadkuuru la sheegay qablahu hortiis ficluhu ficilkiisii la sheegay maxamed muxidiin cabdilxamiid wuxuu yidhi waaquulu waxaan leeyahay alfaacilu faacilka low faacilka macnayaana laba macnaa u sugnaadeen faacilku laba macnuu leeyahy faacil laba macnuu leeyahy axaduhumaa labada macno midkood luqawiyun waa mid luqada loo nisbeeyey walaakharu macnaha kalena isdilaaxiyun waa mid heshiis loo nisbeeyey faacil marka laga hadlaa xagga luqada macnu ku leeyahy xagga istilaaxa istilaax waxa la dhaha wixii koox isku waafaqday marka hadda markaan leenahay naxwo joogno waa wixii naxwooleydu isku waafaqeen istilaax waa heshiis waa wax koodu kooxu ku heshiiyey marka markaan halkaan joogno naxwooleydu waxay ku heshiiyeen istilaaxa loola jeeda marka faacil laba macnaa loo sheegaya macna waa macno luqawi oo luqada carabiga faacil maxaa la yidhaha maxaa faacil la yidhaha xagga luqada carabiga midna waxay tahay naxwooleyda macnaha ay ku heshiiyeen oo ay yidhaahdeen aan faacil ku magacawno maxaa la yidhahda marka labadaas macnaa lalka raba xagga luqada iyo xagga istilaaxa waa saas wa aquulu waxaan leeyahay alfaacilu faacilkii lahu faacilkay u sugnaadeen macnayaani laba macno axaduma midkood luqawiyun waa mid luqada carabiga loo nisbeeyey walaakharu macnaha kale istilaaxii waa mid heshiis loo nisbeeyo naxwoole ayaa ku heshiiyeen macnahaas aan faacil ku magacawno amaa macnaahu faacilka macnihiisa fi luqati luqada dhexdeeda xaal uu ahaaday fa huwa faacil cibaaratun ka warramid weeye caman qof laga warramo owjada ahaysiiyey alficla ficilka faacil waxay yidhahdeen qolada carabta ama luqawiyiinta faacil waxaa la yidhahdaa midka ficilka sameeyey kaasaa la yidhahdaa faacil macnaheedu alfaacil man awjada alficla waa kii ficilka sameeyey faacil waa saas yidhahdeen alfaacil man awjada alficla faacil waa midkii ficilka sameeyey hadda fiiri zaydaa istaagay waxaan leenahay qaama zaydun maxaa yeelay zayd asagaa istaagga sameeyey camara wax qoray kataba camrun camaraa qoray camar ficiluu sameeyey qoraal ah soo ma jeedid muxamadaa seexday naama muxamadun muxamed waa seexday ficilka oo niya oo nawmkaa uu sameeyey ficilka nawmka ayuu sameeyey waxa u aqriyey cumar waxaan leenahay qara'a cumaru cumar a akhriyey marka faacil waa maxay man awjada alficla waa midka ficilka sameeyey aacil waa wixii ficilkiisa laakiin ogow macnahaasu waa naaqis aad ayay u sheegaan laakiin waa naaqis xadkaasu jaamic maaha xad jaamica maaha inuusan ahayn waxaad ku fahmeen faacilkii maxaan ku tilmaannay waa midka ficilka samayn soo ma ahan hadda waxaa dhintay camar waxaan leenahay maata camrun camara dhintay maata camrun camara dhintay maata waa ficil maadi camrun waa faacil camar masaga dhimashada sameeyey masaga sameeyey marka fiil waana faacil marka maxaan leennahay xadkiisi uu jaamicu noqdo waxaan leennahay alfaacilu man wjada alficla aw qaama bihi saasaan leenahay man wjada alficla waa midkii ficilka sameeyey ow qaama bihi ama ficilkaa ku qumay ficilkaa ku qumay hadda markaa camar markaan idhaa maanta camrun geeridu waa ku qun marka si xadku uu noqdo waxaan leenahay alfaacil man awjada alficla ow qaama bih waa midka ficilka sameeyey ama ma samayn ficile qaama bihi ficilkaa ku qumay macnaha ficilkaa ku sifoobay ficilkuu ku sifoobay sidaasaan leenahay marka xadkii wuxuu noqonaa jaamic wey awel jaamic ma ahayn luqa ahaan markii lala weydiiye marka maxaan leenahay maa huwa alfaacil luqatan maxaan leenahay cibaaraة can man awjada alficla aw qaama bihi aw qaama bihi aan ku darayna si ay u soo gasho maata camrun maata muxamadun maata abubakrin si ay u soo gasho wa amaa macnaahu faacilka macnihiisa fi listilaaxi istilaaxa dhexdiisa xaal u ahaaday istilaax waa wax kooxo ku heshiiday istilaax haddaad maqasho wax kooxu ku heshiiday weeye haddana waxaa loola jeedaa waa wixii ay naxwoolaydu ku heshiiyeen saasaa loola jeedaa oo kooxda halkana dee warkooda looga hadlaa waa naxwooley koox kale meeshan looga hadli ma wa amaa macnaahu faacilka macnihiisa filistilaaxi xaal uu ahaaday fa huwa faacilku alsmu almarfuuqu almadkuuru qablahu ficluhu waa marka la wada istilaaxaan sheeg maxaa leedaha faacilka alsmu اlmarfuucu اlmadkuuru qablahu ficluhu aad leedahay waa intii matniga alsmu اlmarfuucu اlmadkuuru qablahu ficluhu waa intaas faacil alsmu waa ism isimkaasoo almarfuucu la goday isimkaasoo almadkuuru la sheegay qablahu hortiis ficluhu kamaa qaala almualifu siduu yidhi mualifka oo matniga jurumiga alifay hadde waa kuu ixtiraazina ixtiraas ixtiraaska waxaa loola jeedaa marka la sheegayo isdilaaxa lafdi kasta oo la sheego waxbaa la yskaga ilaalina ixtiraasku waa waxa la yska ilaalina ixtiraasku waa iska ilaalin marka lafdi kastoo la sheego macnaa la yskaga ilaalina wuxuu ku yidhi marka hadda fiiri meeqa meeqa lafdi u ahaa alsmu almarfuucu almadkuuru qabla ficli waa saddex saddex qayd wey saddex qaydaa la sheegay alsmu waa qayd almafruucu waa qayd almadkuuru qablahu ficluhuna waa qayd saddexaas qayd walba waxbaa layskaga ilaalina saddexdii qayd uu kuu sharxaa wixii layskaga ilaalinayay wa qowlunaa qowlkayaga aan ku qowlno alismu aan ku qowlnay laa yashmalu shamlimaa alficla ficil walaa alxarfa xarfna shamlima macnaha labadaasu soo geli maayaan wey labadaasu faacil ma noqdaan wey ah, labadaasu faacil ma noqdaan haddaan nidhi aacil waa sm ah, haddee xaraf iyo ficil soo geli maayeen labadaas aacil ma noqdaan labadaas aacil ma noqdaan wa qowluna aan nidhi alsmu laa yashmalu qowlkaasu shamlima oo ma kulminaayo alficla ficil wala alxarfa falaa yakuunu noqon maa waaxidun mid oo minhumaa ficil iyo xaraf ka mida faacilan faacil noqon maa labadoodaas mid ka midu aacil ma noqonaayo labadaas mid ka miduhu faacil ma noqonaayo falaa yakuunu noqomaa waaxidun mid waaxidkoo minhumaa ficil iyo xarafka mid ah faacilan noqon maa wa huwa isim haddii isim la yidhaha maxaa soo gela labadaasu soo geli maayaane maxaa kaloo soo gelaa waxa soo gelaayuu kuu sheegaa wa huwa isim yashmalu wuxuu shamlinah oo kulansanaa alisma isimka asariixa cad iyo walisma isimka isimka almu'awala lagu awilayo bisariixi sariix ism haddii la yidhi labaa isla soo gele ism ismnimadiisu caddahay iyo ism ismnimadiisu ma caddee ism cadaa lagu awida maxaa la yidhaha ism sariixa maxaa la yidhaha ism muawal bisariix laba laba daabidaa lagu siinahay addee waa inaad iska xifdidaa ism sariixa maxaa la yidhaha maa laa yaxtaaju fii jaclihi faacilan ilaa ta'wiilin aa la yidhaha ism sariixa maxaa la yidhaha ism sariixa maxaa la yidhaha maa laa yaxtaaju ilaa iclihi ilaa jaclihi dhe maa laa yaxtaaju fii jaclihi had leeda fii jaclihi saasaa fiican maa laa yaxtaaju fii jaclihi faacilan ilaa ta'wiilin aad leeda ism sariixa maxaa la yidhaha xadkiisa bal sheeg xadkiisa ism sariixa waxaa la yidhaha maa laa yaxtaaju fii jaclihi faacilan ilaa ta'wiilin waa wax aan u baahnayn marka faacil laga dhigayo ta'wiil iyo in wax la soo awilo ah. maxaa laydhaha ism sariixa maa laa yaxtaaju fii jacli faacilan eh? ilaa ta'wiili waa wax marka faacil laga dhigayo aan u baahnayn in wax la soo awilo in awilo uma baahna waaba cad yahayda kaas waxaa laydhaha ism sariixa ism sariixa maxaa la yidhaha maa laa yaxtaaju fii jaclihi bilaa tawiilin kaasaa la yidhaha kaas waa ism sariixa maxaa la yidhaha ism muawal bisariix waxaad tidhaahdaa maa yaxtaaju laadii ka eli laadii ka saar laadi bis ka saar maa laa soo maanaan dhihin laada keliya ka saar maa yaxtaaju fii jaclihi faacilan ilaa ta'wiilin waa wax in laga dhigo u baahan ta'wiil markaad faacil ka dhigaydo ta'wiilu u baahanya marka hore maa laa soo ma aanan dhihin laadii ka bix maa yaxtaaju fii jaclihi faacilan ilaa ta'wiili adeer saasaa la yidhaahdaa waa kaasu waa almuawal bisariix waa mid sariix lagu awilayo wuxuu u baahan yahay markaad dhigaydo inaad wax awisho inaad wax awisho marka xuruuftii wax lagu awili jiray aan u baahanay sida anna iyo an iyo maa kuwaasoo kale aan kuwaasoo kalean u baahanay shan waa ku ahaaye saddexdaanaa ugu badan meesha faacilkay galan anna iyo an iyo ma halkaas waxaan ku kala baranay isim sariix ah iyo isim bi bisariix labaduba faacil waa noqdaan ama sariixu sariixii fa naxwu nuuxin wa ibraahiima oo kale weeye labadaanoo kalea ka mida ama sariixu kii sariixa ahaa fa naxwu waa nuux iyo ibraahim oo kale fii qowlihi tacaalaa xaale ay ku sugan yihiin qaala nuuxun nabi nuux wuxuu yidhi qaala nuuxun fiiri nuux waa faacil luq ahaan waa faacil maxaa yeelay hadalka asagaa sameeyey qaala nuuxun qowlka isagaa yidhi sowma jeedin waana isim sariixa maxaa yeelay uma baahna ta'wiil markaan faacil dhigayna ta'wiil uma baahna maxaan lena maga icraabayno qaala ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxlala min alicraab nuuxun faacilu qaala marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhiri sariixu waid yarfacu ibraahiimu waid yarfacu ibraahiimu wadkur sheeg id waqti yarfacu uu kor u qaadaayey ibraahiimu waid yarfacu ibraahiim fiiri waid yarfacu ibraahiimu wadkur sheeg aad soo qadare id lafdigaas oo id ah waxaa loo isticmaalaa wakti tegey idaana maxaa loo isticmaalaa wakti soo socdo fiiriya ah, idaa hadda ka hormarna soo marto maxaan dhahayna idaa darfun darf waa zaman idaa darfun limaa yastaqbilu min azamaani waa zaman soo socdo aa loo idaa zaman soo socdo oon weli la gaarin darfun waa zaman oo limaa waqti u sugnaaday yastaqbiluna soo qaabilayo lagu soo socdo oon weli annaan gaarin idaadu waa saas idna waa cagsi waa ka soo horjeedaa idna waa cagsi waad ka soo horjeedaa waxaa leeda id darfun limaa madaa min azamaani waqtigii tegey oo zamanka aha waqtigii tegey oo zamanka aha soo ma jeedid id darfun limaa madaa min azamaani waa waqtigii tegey oo zamanka ahaa soo ma jeedid marka hadda icraab waid yarfacu alwaawu calaa xasabi maa qablahaa id darfun limaa madaan min azamaani mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbin waaye wa darfun mutacalliqun mhm. wa darfun mutacalliqun bificlin maxduufin jawaasi wujuub maaha wa darfun mutacalliqun bificlin maxduufin jawaasan taqdiruhu wadkur aad leedahay wadkur ficilkaas amaraad ku tacalujinay darafka halkaan ku tacallujinnay wa darfun mutacalliqun bificlin maxduufin jawaasan maaha ujuub jawaasan taqdiiruhu wadkur ummadaada nabiga subanoo u sheegoo ku waani id waqti yarfacu uu kor u qaadaya ibraahiimu yarfacu ficlulmudaaric marfuucun litajarudi min annaasib waaljaasim وcalaamaةu rفci damة ظaahiraة fii akhirihi ibraahimu faacilu yarfacu marfuuc وacalaamatu rafcihi damatu ظaahiraة fii akhirihi markaasa waxay dhahay wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii maxali jarin biidaafati id ilayha waa mudaaf ilayh id waa mudaaf jumlada ka dambaydana waa mudaaf ilayh id waa mudaaf jumlada ka dambaydaana waa mudaaf ilayh idaadaba saas ee idaa mudaaf jumlada ka dambayda mudaaf ilayh waa la gatay hadda maxalushaahidku muxuu yahay waa nuuxun iyo ibraahiimu labadaas oo midna isim iiriya labadaas fiiriya labadaba waa isim sariixa faacilay noqdeen hadda nuuxun maxaa loo rafciyey waa faacil caamilka rafciyey waa qaala calaamatu rafcihiisu waa damu maxaa loo tanwiinay waa isim munsarif ah ibraahiimu maxaa loo rafciyey waa faacil caamilka rafciyey yarfacu calaamatu rafcihiisu waa damu maxaa loo tanwiini waa ismun laa yansarifu wlmaanicu lo min asarfi alcalamiyatu maca alcujma walahya alxamdu lilah kaas wuxuu ahaa isim sariixa oo faacil noqday haddana waxaan gelaynaa isim muawal bisariix sariix maaha laakiin waa lagu awilaa markaas isim sariixa laga soo saara wa ama almu'awalu kan lagu awilayo bisariixi sariix fa naxwu qowlihi waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaah wuu sarreeyaa ilaah uu yidhi subxaana awalam yakfihim gaalada miyuusan ku filnaan annaa anzalnaa ey inzaalunaa soo dejintayada awalam yakfihim waxaa la yidhaahdaa tafsiirka markaa la joogo wow hamsa ka horraydo haddaad aragto wow hamsa ka horraydo ama fa hamsa ka horraydo ama uma hamsa ka horraydo zamaqshari icraabtiisa zamaqshari icraabta waa ku fiican yahi waase muctasiliyo caqiido faasidu hoos kaaga dhiiba adoon iska jirin marka waa la yska ilaaliya waa muctazili laakiin icraabta aad ugu fiican wuxuu yidhaahdaa haddaadba aragto wow oo hamsa ka horaydo ama fa oo hamsa ka horaydo ama uma oo hamsa ka horaydo hamsadaasu ficil maxduufay ku jirta iyadu o wowda iyo faada iyo umada waa xurufulcadar ficilka maxduufka hamsadu ku jirtaa macduufu calayhi ah ficilka ka dambeeyana waa macduuf hadda awalam yakfihim see loo craabaa waxaa leedahay hamsada qaadee ficil maxduufa geli aqasurat alaayatu lmunazala ma waxaa gaabnaatay aayaddii la soo dejiyey aayad gaaban oo nabiga nabinimadiisa aan lagu fahmi karin ma aayaddii la soo dejiye ah ma ahan bih wey waa istifhaam inkaariye aqasurat alaayatu lmunazala aayaddii la soo dejiyey miyaa gaabnaatay walam yakfihim kuma filnaanin miya ana anzalna soo dejinta yadu fiiri aw walam yakfi hamsadii halkay aaday ficil maxduuf oo qasurad aa ah la gelshay ficilkaasaa macduufu calayhi ficilkan oo ah lam yakfina waa macduufkii saasuu u craabaa sidaas ayuu u craabaa fiiri ficilkaas sidaas ayuu u craabaa afalam yasiruu fiiri afalam yasiiruu afalam yasiiruu muxuu leeyahay ama kauu hamsadan ficil maxduufa geli ama kauu ma nagaadeen meel miya iskaga nagaadeen falam yasiiruu ma socon miya leey r ir ficil maxduufuu gelina wuxuu ku leeyahay ama kuuu ma meelay iskaga nagaadeen iska farfadhiisteen falam yasiiruu ma socon miya ficilkaas maxduufkaha lagu cadfa hamsaduna ficilkaasay ku jirtaa nuucaasaa la sameeya mhm. zamaqshari saasuu yidhahdaa asagu ka soco tafsiir ma joogno laakiin naxwadan ku barayna oon rabna inaan ku fahno naxwada dhanba meesha loogu socdaaba ah in tafsiir lagu fahmo muhiim waayo ogow wa ama almu'awalu isimka lagu awila bisariixi fa naxwu qowlihi tacaalaa awalam yakfihim aqasurat alaayatu اlmunazala aayaddii la soo dejiyey miya gaabatay oo ka gaabatay inay nabiga nabinimadiisa caddaydo walam yakfihim kuma filnaanin miyaa annaa anzalnaahu hadda fiiri meeshaan walam yakfi alhamsatu lilistifhaam hamsada ayada waxaad leedahay waa istifhaam hamsadan hamsada hamsada waxaa leedahay alhamsatu lilistifhaami tawbiikiyi istifhaam oo eedayn loo nisbeeyo waa lagu eedayna gaaladiyaa la eedayna alhamsatu lilistifhaami tawbiikiy istifhaam oo eedayn loo nisbeey wey gaalada lagu eedayna alwaawu xarfu catin cadfun wowdan waa xarfu cadaf mabniin cala fatxi laa maxalo min araab ah lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin mabniin cala sukuun laa maxalo min araab ah yakfi ficlu mudaaric majzuumu bilam wa calaamatu jasmi xadfu xarfi اlcila wa hiya alyaau alkasratu qablaha daliilu calayha lianna alkasrata uqtulyaa faacilkii ogaaw ma muuqdo sariix isagoo ah laakiin waa la soo dhalaali doonaa him waxaa tiraa walhaa damiir mutaصil mabniin cala kasri fii maxali naصbin mafcuulu bihi muqadam iska dheh walmiim calaamati jamci dukuur anna fiiriya anna waa anna iyo naa wey oo laysku idqaamay anna oo camal fali jirtay oo inna akhawaadeedii ahayd tansib isma wa tarfacu lkhabari camal fali jirta soo maaha naaduna waa isimkeedii marka waxaa tira anna anna xarfu tawkiidin wa nasbin tansib isma tarfacu lkhabara mabniin cala fatx la maxal micraab naa damiiru mutasil mabniin cala sukuuni fii maxali nasbin ismu anna dheh waa isimkii annada anzalnaa waa darabna oo أوكله أنزلنا أنزلنا فعل وفاعل به أما أنزل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك وايه نا وفاعل نا وحال ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل haddeera waxaana ka rabaa marka faacilkii yakfi faacilkii yakfi maanta ism sariix meesha maba ku yaallaba laakiin isim oo lasoo dhalaalina wey waxaa laga soo awilaa jumlada annaa anzalnaa jumladaasaa isim sariixa laga soo awila macnaheedu waxay tahay ficilka meesha ku jira oo ah anzala anzala masderkeeda masderkaasaa faacil laga dhiga ta la soo dhalaaliyo markaasaana waljumlatu min anna wasmihaa wa khabarihaa fii ta'wiili masderin faacilu yakfi wataqdiiru awalam yakfihim inzaaluna inzaalu waa kaasa faacilka ism sariixa soo lama keenin inzaalu awalam yakfihim inzaaluna shiiqaaba noo exraaba fiiriya maxamed muxidiin cabdulxamiida exraaba wuxuu yidhi wuxuu exraabara w kutusaa anna anzalna keliya meesha masderka laga dhalaalayo kutusa ah, annada iyo isimkeeda iyo khabarkeedu inta exraabo uu kadib kutusa fiiri weliba fiiri annaga waxaanaan ka tagnay meeshaan fiiri annada isimkeeda markaan sheegnay anzalna ficliyo faacil soomaanaan dhihin jumladaas oo ficliga faacilka waa abarka anada waa abarka anada anada isimkeed waa sheegno naada isimkiiya a waa abarkii anada anzalna waa jumladaas raabitna yaa ah faacilka oo anzalna ah raabidkii marka hadduu noo xraaba maxamed muxidiin cabdixamiid fiiriya uu yidhi faanna xarfu tawkiidin wa nasbi anna anna waxay tahay anna iyo na ana xarfu tawkiidin wa nasbin naa ismuhu waa isimkiisa annada isimkeedii wey mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbin waa kuu soo gaagaabina anzalnaa wuxuu ku yidhi ficlun maadin wa faacilu waa ficil maadi iyo faacilkiisii waa kuu soo kookooba anzalnaa waa ficil maadi iyo faacilkiisii oo anzalana waa ficilkii naaduna waa faacilkii jumlada oo anzalnaa waljumlatu fii maxali rafcin khabaru in habaru canna ah, jumlada oo anzalnaa waa khabarkii annada maxalka waa laga rafcinaa hadduu masderkii dhalaalina fiiri qaabku u dhalaaliyo wuxuu ku yidhi wa anna wamaa dakhalat calayh anna iyo waxay gashay ah, anna iyo waxay gashay fii ta'wiili masderin masder la soo dhalaalintiisu ku sugan yahay faacilu yakfi waana faacilka yakfi wataqdiiru awalam yakfihim miyuusan ku filnaan inzaalunaa soo dejintayadii awalam yakfi miyuusan ku filnaan inzaalunaa soo dejintayadii uu ilaahay yidhi marka haddeer fiiri faacilkii yakfi muxuu noqday ismun mu'awalun bisariix sariix ma ahayn laakiin waa lagu awilay markii la awilaha sariix laga dhig wa miaaluhu haddana mid kaloo la awilaayo kutusaa wa miaaluhu qowluka waa inaad tidhaahdo yasurunii waxaa i farxad an tatamasaka inaad ku dhegtood qabsato bilfadaa'ili wanaagyaalka aniga waxaan ku faraxsanahay fadiilooyinka inaad ku dhegto yasurunii waxa i farxad gelinaa an tatamasaka inaad qabsato bilfadaa'ili fadiilooyinka taasay farxad gelinayda oon ku faraxsanaa lahaa fiiriya yasuru ficlumudaaric marfuucu litajarudi min annaasib waljaasim wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi nuunu lilwiqaaya weligaa damiiru mutaصil mabniin calaa sukuni fii maxali nasb mafcuul bihi muqadam yasuru waa ficil mudaaric mafcuulkeediyaa la sheegay faacilkii hadda ma hayno waxaa laga soo dhalaalinaa jumlada ka dambayda antaas antaas ayaa adawaadka wax lagu dhalaali jiray ka mida shantii xuruufulmasderki wax lagu dhalaali jiray ayay ka midta marka fiiri waxaa leedahay anta tanasaka an xarfu masderiyin waa nasbi waa antii ficilka mudaaric nasbi jirtay tatamaasaka ficlu mudaaricun mansuubun ban wa calaamatu naصbi fatxatu daahiratun fii aakhirihi faacilkii tatamasaka awe wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta bilfadaa'ili albaa xarfu jari alfadaa'il ismajruun bilba wa calaamatu jari kasratu daahiratun fii aakhirihi aljaaru walmajruuru mutacaliqaana bitatamasaka faacilkii yasuru aan alka raba antaan waa aaladii wax lagu dhalaali jiray ficilka ay gashay iyo faacilka dhalaali marka waxaa tidha wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin faacilu yasuru wataqdiiru yasurunii tamasukuka yasurunii waxay farxad gelina tamasuku tamasuku waa kaas faacilkii kaafta kale iska daa waa mudaaf ilayhi tamasuku faacilkii yasurunii waxay farxad gelinaa tamasukuka haye tamasuku marka aacilu ysuru dhe marfuuc wcalaamatu rafci dhamatu daahiratun fi aqib iyo wa qowluka miaal kale waxaan idhi faacilka meelaha laga dhalaaliyo anna iyo an iyo ma saddexdaasa ugu badan soo ma jeedid fiiri marka acjabanii waxay cajab gelinaa maa sanacta sancadaada dhih maa sanacta dhihi maydid wixii aad samayday ha isku dhihin waa qalab wixii aad samayday haddaad tiraa wixii aad samayday maada waxaad ka dhigtay isi mawsuul ismowsuna maaha maadana waa masderiyo maaduna meeqa macnay leeda meeqay leeda labiyo toban a toban iyo labo soo ma jeedi macnaheedu waa intaas mid walba markaad ku dhawaaqda in la fahmaa lagaa raba ooba mid ku qaldi hadda maa sanacta maadan waa xaraf masderiye waa midii masderka laga dhalaalaya hadhihin wixii aad samaydo wixii haddaad tidhaa waa ismowsul ee maxaa la rabaa maa sanacta sancadaada inaad masterka lagu dhawaaqa u fiirso acjabanii waxaa iga yaabiye oo cajab geliyoon u bogay oon ku farxay maa sancta sancadaada u fiirso acjaba ficlu maadin mabniyun calى alfatxi laa maxala lahu min alicraab ni anunu lilwiqaaya walyaau damiiru mutasilu mabniyun cala sukuuni fii maxal nasb mafcuulu bihi muqadam maa masderiyatu mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alicraab waa xaraf sanacta ficlu wa faacilun jumlada dhalaali marka waljumlatu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masdari faacilu acjaba wtaqdiiru acjabanii sancuka sancu suncu saadka waana godi karta waana kordhigi karta sancu iyo suncu labadoo bannaanta acjabanii sancuka suncuka suncuka suncu waa kaasa faacilka acjaba suncu faacilu acjaba marfuuc wa calaamatu rafcihi damatu daahiraة fi kayr suncu mudaaf wاlkaafu damiir mutaصil mabniin calى fatxi fi maxali jari mudaafu ilayhi mayla socotaan si waa harteen weli ixtiraaskii faacilkii faacilkii istilaaxiisiyaa la ixtiraasina ma ujeedaa meequu ka koobnaa meeqa qaydu ka koobnaa saddex soo ma ahan isim markii la yidhi maxaa baxay ficil iyo xarab maxaa soo galay oo uu shamlinaa sariix iyo muawal halkaasaan joogna ism keliyaan joogna ogow alfaacilu huwa alsmu almarfuuc ayaan gelayna marka wa qowlunaa qowlkayaga aan nidhi almarfuucu yukhriju ya-da noogog yukhriju qowlkaas wuxuu bixinaa meesha ka saaraa maa isimkii kaana ahaaday mansuuban kula nasbiyey oo majruuran ku la jaray labadaasu bixina labadaas ayuu bixinaa labadaasuu bixina fiiriya m mansuuba aacil ma noqdo haddii laakiin waxaa la yidhi aan ishkaal laga cabsanayn oo uu iska yahay caamagarata markaas xataa waa la iska kordhigi karaa faacilka asal maxaa la ogaa faacilka ha la rafciyo mafcuulkana ha la nasbiyo soo maaha saasaa la rabay waxaa la yidhi hadday qalad laga cabsanayn oo qof walba iska garaa faacilkaad iska kordhiga mafcuulkaad guday maxaad dhehe waxaad leedahay tusaale kasara zujaaja alxaj kasara zujaaju alxajara fiiri dhalada yaa jebiya dhagaxa jebin soo maaha dhalada iyo dhagaxa kee kee la jebina dhaladaa la jebina yaa faacila marka dhagaxaa faacila ma dhici karto in dhaladu faacilto dhagaxi kala jebiday ma dhici karto marka waxaa leedahay marka ma qaldi karto soo maaha asalku wuxuu ahaa kasara zujaaja dhalada waxaa jebiyey alxajaru saasaa asalka ahaa maadaama aan laga cabsan inay isku qaldamaan carabtii qaara waxay yidhaahdeen kasara zujaaju alxajara mafcuulkiiyay nasbiyeen oo ah azujaaje ahaa ay yidhahdeen azujaaju faacilkiina waa nasbiyeen alxajara ay iska garana ha qof ma qofaa isleh alla dhaladiyaa dhagxii kala jabiday ma jiro qof dhahay waaas waaasna maxwabaya u akra kaas kaas maskaxo ma leh kaas maskax ma leh waxaa lamidaa ah yidhahdeen kharaqa thawbu almismaara mismaar waa mismaarka carabi iyo soomaali mismaar soomaaliga carab badana ku jira mogtiin birtan yartaa cuntada lagu cuno milcaqa carabiga la yidhaha milcaqa waxa weyan hadde ma hadda wark in kastoo soomaaliga hadda la bedelo laakiin asal malqacad waxa way dad badanay u tahay soomaa soomaaliga asal ha milcaqa waana carabi milcaqa a laydha carabi mismaarka mismaara laydha carabi marka fiiri kharaqaf asalku wuxuu ahaa kharaqa fawba maradii waxaa jeexay almismaaru waxaa la tan awalan laga cabsanaya isku qalda markaasay kala bedeleen waxay yidhahdeen kharaqa fawbu fiiri mafcuulkiyay gudeen mismaarka iyo marada kaa la jeexay maradaa la jeexay ayadaa mafcuul yaa wax jeexoo faacila mismaarka faacilkiiyay ay iska kor dhigeen maradii oo mafcuulkeedna waa godeen markaas waxay idhahdeen kharaqa thawbu almismaara hayla laga cabsoma inay isku qaldamaan marka taasoo kale waa iska baab gaara laakiin asalka waa maxay waa in faacil la rafciyo isi mansuuba faacil maaha saas wey ism majruurana faacil maahan ilaa xaraf jaaroo zaa'ida maahan in lagu jaro kaas ka reeb wa qowlunaa qowlkayaga aan nidhi almarfuuc yukhriju qowlkaas wuxuu bixinaa maa isimkii kaana ahaday mansuuban kula nasbiyey ow majruuran kula jaray falaa yakuunu noqon maa waaxidun mid oo minhumaa mansuub iyo majruur ka midoo faacilan noqon maa wa qowlunaa qowlkayaga aan almadkuuru isim la sheegay qablahu hortiis ficluhu yukhriju wuxuu bixinaa almubtadaa iyo waxaad halkaas ku qoraydaan almubtadaa wa khabara ina wasmu ina waa qalad qalad wey ismu ina miya miya marfuuca ha maaha waa qalad wey waa qalad xagga dabcadda qolooyinka wax daabacaya banu aadam way makeenaday ku qoraayeen kitaab la soo qoro oon qalab laga keeni karin kitaabka qur-aankaa ka jiro kitaabka qur-aanka alla waardiyey soo ma jeeda marna lama arag kitaabkaas qur-aanka oo qalad ku qoran yahi lama arkaa laakiin kutubta kale ayu kitaab la soo qoro banu aadanaa qoraa soo maaha wax yaroo qaladaa lagu arkaa waxaas marka waa la fahma alxamdulilah hadda idinka waan idin baraarujina hoos xaashiyada waan kugu qoran hoos idinkaga baraarujina oo uu ku leeyahay war maya ismu innana maahane war waa khabaru inna ee waa khada madbaciya xagga daabacaaddi ayaa qaladay ah, ama qalamka uga dhacay sabqulqalam qalamka uga dhacay isagoo isle aad khabar qorsid aw ism uga dhacaa qalam ee waa naga oqoogaya isaguba <clears throat> shaarixaan marka fiiri mubtada iyo khabaru inna labadoodu waa marfuuc labadaba waa marfuuc laakiin ficil kama horeeyo hadda fiiri zaydun zayd daraba camran uu garaacay zaydun ma dhigi kartid waa faacil maxaa yaele ficil kama horeeyo ah. ina zaydan zayd qaa'imun waa mid taagan qaa'imun waa isim marfuuca faacil ma dhigi kartid maxaa yaele ficil kama horeeyo marka mubtaduhu ism waa yahay marfuucna waa yahay laakiin muxuusan ahayn ficil kama hor almadkuuru qablahu ficlu ma khabaru inadu isimna waa yahay marfuucna waaye laakiin ficil kama horeeyo kuwaas marka faacil ma wa qowlunaa aan idhi almadkuuru ism la sheegay qablahu hortiis ficlun yukhriju wuxuu bixina almubtada iyo wasm ina wasma ina alad weeya khabara ina a lagu qoranaa meeshaas iyo wa akhawaatihaa ina kuwa lamidka ah fainahumaa mubtadaha iyo khabaru inaha fainahumaa mubtadaha iyo khabaru ina lam yataqadamhumaa kama hormarin ficlun ficil albatata qacan wey albatata go'naan qacan wey wa yukhriju wuxuu kaloo bixinaa qowlkaas almadkuuru qablahu ficluhu qowlkaas wuxuu bixinaa ayda noqoshee wayukhriju wuxuu bixinaa ayda noqoshee isma kaana waa khawaatiha kaana iyo nadaa'irteeda kuwa lamidka isimkooda ayaga fiiri waa yihiin isim waana yihiin marfuuc ficilna waa ka horeeya laakiin ficilka naaqisa oo ficilka waxaa shardiga inuu taam yahay marka faacil laleeya hadda kaana isimkeeda ism weeye marfuucna waaye ficilna waa ka horeeya laakiin ficilka ka horeeya naaqisa ficilka oo faacilka qaataana waa midka taamka waa ficilka taamka kuwaanuna waa ficil naaqisa wuxuu yidhi wasma inna waxay bixinaa oo kale muxuu bixinaa wasma inna lama rabo waxaan meeshaas waa la saxo khabar inna laleeyihi iyo wakhawaatiha fa innahumaa iyo khabaru inna lam yataqadamhumaa kama hormarin ficlun albatata wa qowlkaas wuxuu bixinaa aydan noqoshee isma kaana wa akhawaatiha kaana iyo nadaa'irta la midkaa isimkooda wuxuu kaloo bixinaa wasma kaada wa akhwaatiha kaada ma anaan arag waxaan ugu tegi doonaa insha allah mutamimada ajruubikan kor uga kacno markaasaan u tegaynaa mutamimada waa midda kawaakibku sharxayo taasaan insha allah ugu tegaynaa wasma kaada wa akhwaatiha kaada iyo walaalayaalkeed isimkoodiina waa bixinaa fa inahumaa fiiri fainahumaa kaada iyo kaana iyo akhawaaddooda fainahumaa waxaa ka fiicneed fainahaa inuu yidhahdo meesha fainahumaa kaana iyo walaalayaalkeed iyo kaada iyo walaalayaalkeed waintaqad maya maya fainahumaa kaanada u celin isimka u celin laba isim ismu kaana iyo ismu kaada labada isim ism u celin musanuhuna sidaasuu sax noogu yahay markaas fa innahumaa labadaas isim oo ismu kaana iyo ismu kaada wain taqadamahumaa haba ka hormaro ficlun fa inna haada alficla ficilkaas laysa ficla waaxidin mid ficilkiis ma ahan waaxidkoo minhumaa labadooda ka mida hadalkaas uu ku tacliiliyey waa laga fiican yahy waxaa fiicnayd inuu yidhaahdo fa inna haada naaqisun inuu yidhaahdo أنa haada الفiعla اladii taqadamahmaa ficlu naaqisu war ficilka naaqisa ficil waa ka horeeyaa laakiin ficilka naaqisa ma ahayn inuu yidhaahdo faإna haada الفiعla ficilkan laysa ficla waaxidin mid ficilkiis ma ahan oo minuma labada isim ka mida maya mid ficilkiis waa yahaye waxaad leedahay faإna haada الفiعla ficilkaanu naaqisu waa naaqis aad leedahay waa ficil naaqisa ficil naaqisana lama yidhaahdo isimka marfuuca oo ka dambeeya faacil lama yidhahdo ee isim a lagu magacaaba ficilka isimka ka dambeeya marfuuca faacil la yidhahdo waa ficilka taamka waa ficilka taamka saasaad ku cilayne xaashiyada waa baraarujina wadaadkan waa baraarujina abu cabdilaahi cali ibnu xasan ibnu shuney alawramiy alharariy waa baraarujinaa waa baraarujina xaashiyadan uu ku magacaabay addaraari اlawramiya xaashiyatun kaafiyatun fii tawdiixi macaani wacaariibi tukfati saniyu ku magacaabay waana fiicanya faaido badan yahy waa fiicanya kitaabkan waay waxaa lu yidhi faacil maxaa la yidhaahdaa alsmu almarfuucu almadkuuru qablahu ficlu soo maahan ficil iyo wixii shabaha waa isku mid faacilka ficil kaliyu ma rafciyo waxaa jira insha allahu waxaan ugu tegi doonnaa mutamimada kawaakibku sharxo aan ugu tegi doonnaa insha allaahu waxaa jira asmaa oo sida ficilkii oo kale faacil u qaada waxaa jira asmaa oo sida ficilku faacil u qaato ayaguna faacil qaato marka taasuu kugu baraarujina wuxuu ku yidhi wاlmuraadu kan loola jeeda bilficli maa shay weeye yashmalu shamlinaa shubha اlficli ficil iyo wixii shabaha a isla soo gelaa ficil kaliya maaha wax faacil qaata ficil iyo shibha اlficl wixii ficil shabaha kasm اlficli sida ismu ficilka oo kale waaa la waxaa la yidhaha ismu ficil la yidhaahaa jira ficil ma waa ism laakiin magaciisa xaa la idhaha ismulficil aa la dhaha ismulficil maadi ismu ficil mudaaric ismu ficil amarka noo imaan doona insha allah ismu ficilaa la yidhaah waa isim laakiin xagga macnaha amaru kala midu ah, ama maadiyu kala midu ah, ama mudaaricu kala midu ah. waa isim ismu ficlaabaa la yidhahdaa ismu ficil maxaa la yidhaha xadkiisa ismu ficil xadkiisa waa loo baahan yahay waxaa la ydhaha maa naaba can اlficli waa wax ficilkii naa'ib ka noqda maa naaba can اlficli macnan wa isticmaalan xagga macnaha iyo xagga camalfalka labadaba labadaba naacib uga noqona macnihii ficilkana waa faa'iideyna sidii ficilkana u camalfala maxaa la yidhaahdaa ismuficil maa naaba can اlficli macnan wasticmaalan aa la yidhahdaa waa wax ficilka naa'ib ka noqda xagga macnaha iyo xagga camalfalkaba ficilkii macnihiisii wataa sidii ficilkana waa u camalfala maxaa la yidhahdaa ismuficil maa naaba can اlficli macnan wa isticmaalan saasaa la yidhaahdaa saasaa la yidhaahdaa marka hadda fiiri asagaa kuu miaaliyey fii naxwi heyhat alcaqiiqu caqiiqu waa waadi magaciisa meel waadiyo biyo mayana heyhaata heyhaata waa ismu ficil waxay ka naa'ib tahay bacuda waa fogaada bacuda waa ficil ayadu bacuda waa ficil waxaa ka naa'iba oo macnihii bacuda faa'iidayna sidii bacudana u camal falaa hayhaat waxaa leedahay hayhaat alcaqiiqu waadigii caqiiq la dhihi jiray waa fogaaday fogaayey kaas ah. hayhaat alcaqiiqu waadigii caqiiq waa fogaaday maxay ah. la mid tahay hayhaata bacudda bacuda alcaqiiqu waadigii caqiiq la dhihi jiray waa fogaaday waa saasay la mid tahay marka hey heeta waxay naa'ib ka tahay ficil xagga macnihii oo kaley tuseen oo bacuda wey macnaheedu isticmaalkana sidii bacudayu camal falayho faacilay qaadane intaas ma la fahmo hadda fiiri hey haata alcaqiiqu icraab hey haata ismu ficlu mabniin cal fathi laa maxala lahu min alraab alcaqiiqu faacilu hayhaad marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fiaafir hadda ismu ficila faacil qaatay fiir alcaqiiqu waa faacilka haye shataana zaydun wa camrun fiiri shataana waxaa kala tegey zaydun iyo wa camrun zayd iyo camr waa kala tageen midna isbaaru dhigta midna casharu iska soo adegtaa uga fadhiya kaas waa kala tegeen soo maha nin xajkii u socda iyo nin xaladheere u socda xaglahoodu waa isku jeedaan halkaas xaladheer jira xajkiina intuu jiraada waag hore waa loo lugay jir dib midna xajkii aada min xaladheere ah xaglaha isxigsana soo ma jeedin zayd isbaaru aad meeshaanu sigaarka soo shida ah, mar dhowna inuu dhuuquu rabaa camarna waa kale junubiga dhegaysaa sooma jeedin halkaasuu ka dabagalay cilmi hmm, kala tage la kala dheereeyaa laydhaa orodna maaha shataana waxaa kala tegey aha shataana waxaa kala tegey zaydun zayd wa camrun camar hadda fiiri shataana waa ismu ficil maadi waxay la mid tahay iftaraqa ficilkii maadi wuxuu iftaraqa ayadaa ka naa'ib macnihii waa wadata oo shataana waa kala tegey sida iftaraqa waa kala tegey weh camalfalkiina waa wadataa iftaraqa faacilay rafcidaa shataanana faacilay rafcina marka waa ka naa'ib Ah, shataanayay naa'ib ka tahay iftarak maxaan leenahay shataana waxaa kala tegay zaydu wa camrun shataana ismu ficil maadi mabniun cala fatxi la maxalala min alcraab zaydu faacilu shataana marfuuc wa calaamatu rafci dhamatun daahiratun fi aqiri wa camrun alwaaw xarfu cadfin camrun macduufun calaa zayd walmacduufu cala marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci dhamatun daahiratun fi aqiri walwaawu faariqatun bayna camrin wa cumara fii xaalatay rafci waljari ama fii xaalati nasbi falaltibaasa baynahumaa horay u soo qaateen ardadu adiga haddaad timid ardadaad ka baraneen dhib male iyagoo waa barteen waxa kaloo haddeer hal miduu noo sheegay oo aan ficil ahayn oo faacil qaata fiiri hal miduu noo sheegay waa maxay ismuficil weliba ismuficil waa saddex ismuficil maadi ismuficil mubaaric ismuficil amar annaga hadda aan aragna keliya ismuficil maadi bes waa bilow luqmad weyn waa laska ilaha waxaa la yidhi cad iyo casharba waa la yaraysta maxaa la yidhi cad iyo casharba waa la yaraysta cad weyn haddaad laqda ka waran intugu istaaga cashar weyn haddaad qaadato waa aqoon weyn siarkaa ah darma laakiin in yar qaado bislee in kala qaado adaa gaari doona ha degdegi tartiib kitaabku ma socda hadhihi macallimiinteenna qur-aanka waxay dhihi jireen wow qur'aan iyo waagii soo barya yaa badan waagaa bara waaga waaga soo baryaa badan halkii maalin waxay dhaha hadaad hal wow dhigato qur-aanka waa dhammayne wow qur-aan iyo waa soo beriya waa soo beriyaa badan macnaheedu waa maxee tartiib yaryarayso ah, macallimiintii waa kuwii yidhi haadaa bayaanun waa la arka qur-aankay ku jirtaa haadaa shiilun halkay ku jirtaa yidha ha iskaga shiilin ha ka badin ardayga casharka ka yaree waay hadda ismu ficil amar waa waxaan rabaa ismu ficil maadi waa qaadanay ee waxaan qaadaynaa isim kalaa jira oo sida ficilkii faacil u qaata isim kalaa jira oo asaguna sida ficilkii faacil u qaata waa ismu ficil waa qaadan miya kaas waxaa la dhaha isim faacil dhima isim faacil isim faacilaa la yidhahda ficil kastaa sida badan isim faacil u leeyahy hadda daraba soo maahan isimkeeda faacil daaribun wey haye qatala isimkeedii faacil qaatilun kataba isimkeedii faacil kaatibun calima isimkeedii faacil caalimu ah, ficil kasta ism faacilu leey isimka faacil sidii ficilkii uu camal falaa ficilkiisa wuxuu camal fali jiray haddii ficilkiisu faacil kaliya qaadan jiray faacil kaliyu qaadaan haddii ficilkiisu faacil inta rafcisto mafcuul nasbi jirayne asaguna faacilu inta rafciyo mafcuulna nasbina ism faacil see u camal falaa maxaa dhehe sida ficilkiisa ah. sida ficilkiisu u camal falaa leeda isim faacil see u camal falaa sida ficilkiisa intaas dhe adug intaasa iga sii day waaya was waxaad tidhaahdaa wasmi اlfaacili halkay ku cadfantay wasmi waa naga hoos dhigayne kasmi اlficli ku cadfantay ka wixii ficilka shabahayaa nala tusaalaynaya soo maaha kasmi اlficli sida ismu ficil wasmi اlfaacili sida isim faacil naxwu aqaadimun mid soo gelaya ma yahay abuurka aabbaha aabbaha ma soo gelaya ma imaana goormuu safarka ka imaana aabbaha aqaadimun mid soo gelaya ma yahay oo imaanaya abuurka aabbaha fiir hadde aqaadimun alhamsatu lilistifhaami mabniun cala fatxi laa maxala la min axraab qaadimun mubtadaun marfuucun bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhiri halkaas markaad joogto waxaad ku dartaa qaadimun ismu faacilin yacmalu camala ficlihi yarfacu اfaacila ay maxaan ku yidhi qaadimu smu faacilin yacmalu camala ficlihi yarfacu اfaacila intaasa dhehe aqaadimu alhamsatu lilistifhaam qaadimu mubtadau marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi akhirihi kulaaba marka qaadimu smu faacilin yacmalu camala ficlihi yarfacu اfaacila intaasaad ku dareen abuuka waa kan faacilkii abuu faacilu qaadimun marfuucu biqaadim wa calaamatu rafci alwaawu niyaabatan can idama liannahu min alasmaaءi اlhamsa ma naba fi xarfi man xaraka abuu mudaaf alkaafu damiir mutaصil mabniyu cala fatxi fi maxali jarin mudaaf ilayh wuxuu ku yidhi maxamed muxidiin falcaqiiqu iyo wazaydun maca maa shay la jirkiisa cudifa lagu cadfay calayhi zayd zayd yaa lagu cadfay shataana zaydun anhuna lagu cadfay falcaqiiqu iyo wazaydun maca maa shay la jirkiisa cudifa caleyh lagu cadfay iyo wa abuuka kullun dhammaan kullun mid kastoo minhaa saddexda ka mida ah, faacil waa faacil saddexdooda mid kastaa waa faacil caqiiqun yay faacil u tahay hayhaata zaydun wa camru yay faacil u yihiin shataana abuuka yay faacil u tahay qaadimun wallah subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed